الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات wa huwa buu yidhi qur'aankii suwarun waa suurado muxkamaatun oo la sugay wa aayaatun iyo aayado weeye bayinaatun oo cadcad wa xuruufun xarfo weeye iyo wa kelimaatun ereeyooyin ama weedhooyin man qara'ahu ruuxii akhriya oo fa acrabahu caddeeya yani sidii la rabi u caliyo wey u akriyo wey fa acrabahu akrintiisa hagaajiya falahu waxaa u sugnaaday bikulli xarfin xaraf kasta waxaa ugu sugnaaday sababtiisa cashru xasanaatin toban xasanaa ugu sugnaatay waxau inoo sheegay wuxuu ku dhex jiray oo sheekhu taqriirinayey allah tabaaraka wa tacaala kalaamkiisu jumlatan wuxuu soo sheegay inuu sifatiisa yahay kadibna wuxuu soo wuxuu gudagalay inuu ka hadlo oo darsigeenna u dambeeyey uu ku saabsanaa qur-aanka inuu hadalka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka mid yahay taasuu marka ka hadlayay oo ku dhex jiray wuxuu yidhi wahuwa qur-aanki suwarun waa suurado muxkamaatun oo la sugay wuxuu ka wadaa ixkaamka qur-aanka laba macno buu ku imaanaya sida ishtibaahuba laba macno uu imaanayo mar qur-aanka waxaa lagu sifeeyey isagoo dhan inuu muxkam yahay marna waxaa lagu sifeeyey qur-aankaoo dhan inuu mutashaabih yahay labada macno qur-aanka waa ka dhexeeya haddana waxaa inoo imaan doonto sheegi doonaa muxkam oo macno khaasa ah iyo mutashaabih oo macno khaasa ah oo marka aan qur-aanka ku wada tilmaanayna qayb ka mida ku tilmaaman muxkam qayb ka midana ku tilmaaman mutashaabih macno khaasa markaa laga wadaa markan hore ee qur-aanku uu muxkam ku wada tilmaaman yahay waxaa laga wadaa bimacnaa mutqan wa maxfuudun min alkhalali wanuqsaan waay qur-aanku dhammaantii waxaa laga sugay oo laga xifdiyo oo laga ilaaliyey wax kala dhimanaan iyo khalal ah qur-aanku markii dhankaa laga fiiriyo sifadaa wuu wada leeyahy waana mid rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala alflaamra kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir kitaabun uxkimat aayaatuhu aayadihiisoo dhan waa la sugay marka dhammaantii sifadaa wuu qaadanaya leanno waa qur'aan laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi yacni hortiisa iyo gadaashiisa toona baatil kama yimaado waxba laguma daro naqsi iyo khalal ma leh dhimanaan ma leh waa dhammaystiran yahay sidaa wey macnaha sidaa marka la yidhaahdo qur-aanka oo dhan sifadaa wuu leeyahy aayaadkiisa dhan baa leh ayib mar kalena qur-aanka oo mutashaabih lagu wada tilmaamay baa timido allah tabaaraka wa tacaala fii suurati zumar waa ka yidhi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan mahaani alla wuxuu soo dejiyey yacni sheeko midda ugu fiican kitaab buu soo dejiyey isu eg mutashaabi ah mahaaniya oo soo noqnoqonaya oo la celcelinayo marka tashaabuha waxaa laga wadaa bimacnaa tamaahulu alkalaam wa tanaasubuhu baa laga wadaa yacni qur'aanku waa isu egyahay waana isu munaasib yusadiqu bacduhu bacdan in qaarba qayrkii qaarkiiskase kalena wuu rumaynayaa yacni qisooyinkiisa iyo tawjiihaadkiisa iyo siduu u hadlaya iyo waa isu wada egya isagaa isfasiri isagaa iscadayn isagaa isrumayn iska horimaad male isma burinayo qisadii aada suuratu lqasas ku aragtay haddana waxaad ku arkay isla muxuu ahaaye acraaf baad ku arkay waa isla qisadii qaabkii bay u taallaa markuu ka hadlayo dadka mu'miniinta iyo waxay leeyihiin meel buu kaga hadlay haddana meel kale iyadii oo kale u kaga hadlaya ahlu naarku waxay leeyihiin ciqaabta usaalla meel buu kaga hadlay iyadiioo kale haddana meel intaasoo meel kusoo noqonaysa marka qur-aanku dhankaa marka laga fiiriyo mutashaabih weeye oo munaasib buu isu wada yahay oo qaarkii qaarka kaluu rumaynaya oo waa isu egyahay sifadaa tashaabuha markii macnaha laga wadana qur-aanka o dhan wuu qaadanaya marka <clears throat> meesha waxaa inoo soo baxaysaa muxkam oo qur-aanka o dhan ku sifaysan yahay iyo mutashaabih oo qur-aanka oo dhan ku sifaysan yahay labadaa macno marka loo yeelaan sheegnay waxaan utegi karnaa udegi tegi doonnaa horeyna usoo marnay isagoo macnahaasi khaasa oo qur-aanka qaar ka mida lagu magacaabayo oo uusan ka wada dhaxayn <clears throat> ayib wuxuu yidhi marka huwa qur-aanku suwarun wey muxkamaatun oo la sugay yacni maxaa laga sugay oo laga xifdiyey naqsi iyo dhimanaan iyo khalal wa aayaatun aayado weeye bayinaatun oo cadcad aayado iska cadcadoo muuqdo macnahoodu la fahmi karo allaha tawxiidkiisa iyo sifaatkiisa ku tusayo tashriicaadkiisa si cad kuu tusayo waay wa xuruufun iyo xarfiyaal weeye wa kelimaatun iyo weelhooyin yacni kelimaadku xuruuftay ka kooban yihin kelimaadku waa xuruuf laysu geey marka waa xuruuf iyo kelimaat meeshaa wuxuu ku radinayaa xuruufun kelimaatun qur-aankan inuu hor yaalaayey xuruuf iyo kelimaad buu ka kooban yahay sida iska muuqata sidaasaana lagu soo guuriyey marka xuruuftiisa iyo kelimaadkiisa iyo macnaha ay xambaarsan yihiin buu qur-aan ku yahay sidaasuuna sifo ilaahay ku yahi oo alle kaga yimi tabaaraka wa tacaala bixuruufihi wa kelimaatihi wa macaaniihi ayuu kalaam alle ku yahay tabaaraka wa tacala saaskooda wa xuruufun iyo wa kelimaatun waay man qara'ahu ruuxii akhriya oo fa acrabahu toosiya ama saxa akhrintiisa icraabka waxaa laga wadaa meeshan waa did laxni waay ah, aan akhrintiisa laxninin si fiican u akhriya qawaaciddii muxuu ahay tajwiidka iyo akhrinta iyo meeshii lagu istaagahayey meeshii la xidhiidhinayey iyo wahaakada ilaaliya oo si aan laxni ku jirin u akhriya falahu waxaa u sugnaaday bikulli xarfin xaraf kasta sababtii waxaa uu sugnaaday cashru xasanaatin toban xasano taqriiban wuxuu tilmaamayaa xadiidkii cabdullahi mascuud muxuu ahay alimaam tirmidi keyrkii ay soo saareen nebigu yuhi sal lay aslam man qara'a xarfa min kitaab illah falahu bihi xasana wاlxasanatu bcashri amhaaliha wla aqulu alif lam mim xarfu walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun xaraf ruuxii akriya kitaabka ilaahay ka mida waxa uu u sugnaaday oo xarafkaas sababtiisa uu ku helaya xasana waalxasanatu bicashri amhaalihaa xasanaduna tobanlaabkeed waay bay ahaatay oo toban goorbaa mid iyadoo kale ah lagu siinaya lagu labalaabaya markaasuu sii caddeeyey wuxuu ihi walaa aquulu ma dhahayo aliflaamiim xarfun aliflaamiim oo dhan waa hal xaraf ma dhahayo walaakin alifun xarfun alifku waa xaraf walaamun xaraf xarfun laamtuna waa xaraf wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf aliflaamiim marka waa saddex xaraf saddexdaa xaraf baa mid walba hal hal xasana laga helaya xasanadiiba haddana toban goor ugu yaraan la laban saasay noqonaysa maa xadiidka sheekh albani caleyh raxmat ullahi wuu taxsiininayaa laakiin bacdu ahli ilcilmi waxay rajaxayaan inuu mawquuf yahay calaa cabdillahi bn mascuud ousan marfuuc ahayn bay qaarkood rajaxayaan lahu waxaa u sugnaaday qur'aanka buu yihi awalun bilow iyo wa aakhirun dhammaad ah, wuxuu leeyahay meeluu ka bilowdo iyo meeluu ku dhammaado wa ajzaa'un iyo jusas iyo wa abcaadun qaybo jusjus iyo qayb qaybna waa u qaybsan yahay qur-aanka saskooda macnaha yaani bilowgiisu waa faatixada umulqur'aan waaye khaatimadiisi iyo dhammaadkiisi iyo aakhirkiisuna waa suuratu nnaas sidaasuu marka wada lahu waxaa u sugnaaday qur-aanka awalun bilow buu leeyahay iyo wa aakhirun dhammaad meel uu ka bilowda iyo meel ugu dambaysuu leeyahay wa ajzaaun buu leeyahay jusaziyaal wa abcaadun iyo qaybo jusiya bacdigu waa isku mid yani ilaana gabal baa laga wadaa yani qur'aanku mujazaun ilaa alaaiina juz-an waay soddon juz oo haddana sii qaybqaybsanta oo sidaa culimmadu ay u qaybqaybiyeen soddon juz oo haddana usii qaybsamaya muxuu ahaay eh, axzaab usii qaybsamaya oo haddana u qaybsamaya muxuu ahaay eh, maqra iyo wax usii qaybsamaya saas manaa saasuu ka wadaa macnaha ajzaaun wa abcaad ayib marka qur-aanka saa u qaybqaybsan ee xuruufta leh ee kelimaadka leh ee macaanida wata ayaa hadalka ilaahaya buu leeyay intaasoo dhan muxuu la dagaalamayaa wuxuu la dagaalamayaa qulyaha yidhi yacni qur-aanku waa allah macaanida basuu leeyay laakiin xuruufta iyo kelimaadka hadalkiisii baa laga soo cabiraye alla ma qoladii ashaacirada saa usoo tilmaamay ashaacirada cibaaratun can kalaam illahi bay dheheen lianna kalaam ullahi waxay dheheen waa shay nafsi ah kalaam nafsi ah oo aan xuruuf lahayn oo aan kelimaad lahayn oo aan sawd lahayn bay ilaahay hadalkiisa ku tilmaameen wax la fahmi karana maaha la garan karo ma uu ahaa marka macnaha unbaa waxay dhaheen kalaam ilaahay ah laakiin xuruuftan lagu cabiray iyo kelimaadkan lagu cabiray alla malaha bay taagan yihin ashaaciradu macnaha waxay leeyihin waa makhluuq waa makhluuq marka waxay imaanaysaa oon kusaan horeyba usoo tilmaamay ka dhalanaya ra'yigoodu inuu yahay ra'yiga muctasilada oo qur'aankan hadda aan akrinayno bixuruufihi wa kelimaatihi inuu makhluuq yahay bay ku tageen waana ra'yigii muctasilada wax badan ma isma dhaamaan macnaha wax badan kama sokeeya ayib marka qolyahaasuu marka radinaya wuxuu doonaya inuu isbaatiyo qur'aankan hor yaalla ee jusjuska ah ee bilowgale faatixada ka bilowda ee birabbinaas ku dhammaada ee kelimaad kale ee qayb qaybta u qaybsamaya ee kelima xuruufta iyo aayaadkan cadcad leh ayaa hadalkii alla ah taasuna waa inu inga ayib marka kaa aan arkayno waay macana ee ma aha kalaam nafsiya maaha kalaam nafsiya ma aha oo waxay yidhaahdeen kalaam nafsi ah waxay yidhaahdeen waa shay-un laa yatajaza wax qaybsami karoo qaarna la soo qaadi karo qaarna laga tegi karo qaar la keeni karo qaar addoommada la siin karo ma aha bay dheheen ayib marka waxay yidhahdeen culimmadu waxay yidhahdeen hadalka ilaahi hadduusan qaybsami karin oo inta masalan nebi muuse qayb lagula hadlay nebi maxamedna qayb lagula hadlay ibraahimna qayb lagula hadlay hadal saa u qaybsamaya hadduusan jirin oo kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala towreed iyo injiil iyo qur'aan ay isku wada mid yihiin macaani uun xuruuftoodana la turjumay oo lasoo cabiray ay yihiin sidaa hadday yihiin waxaa imaanaya baa la leeyahay oo su-aal lagu keenaya waxaa la leeyahay oo culimmadu ku radiyeen haddaad tidhahdaan ilaahay hadalkiisu ma qaybsamo nebi muuse calayhi salaam markuu alle hadalkiisa maqlay ma hadalkii oo dhan buu maqlay mise hadalkii qaar ka mida ah waay hadday yidhaahdaan hadalkii alle qaar ka miduu maqlay bimacnaa hadalkii alle waa qaybsamaabay qirayaan markaa oo qaar baa la maqli karaa qaar muxuu ahaaye wuxuu aqbalayaa yacni tajazu iyo tabacud buu aqbalayaa markaas haddayse yidhaahdaan nebi muuse hadalkii alle oo dhan buu wada maqlay markaasi waxay noqonaysaa in ay gaalnimo ku dhacaan oo hadalka ilaahay waa koobmaayo wax maxsuuru markaa noqonaya qur-aankuna wuxuu yidhi qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madadaa allah tabaaraka wa tacaala badoo dhan haddii khad laga dhigo oo kelimaadka rabbi qoraalkeeda khad looga dhigo muxuu ahaayey baddu way dhammaan lahayd allana kelimaadkiisu ma ayna dhammaadeen aayadda kale sii caddaynaysa muxuu ahaayey marka allah hadalkiisa iyo kalaamkiisu midka sharciga iyo midka qadarigaa midna kalaamka rabbi tabaaraka wa tacaala nihaaye ma leh addoon wada koobi karana ma jiro halkaa waxaa ka soo baxaya nebi maxamed sal alay wasalam qur-aankii ku soo degay hadalka alle qaar ka midu ahaa sooma nebi muuse intii la siiyey wuxuu ahaa hadalka alle qaarkiibuu ahaa wahaakadaa nebi ciise waxaa laga siiyey qaar ka mid a hadalkii rabbi oo dhammaystiran cid la wada siiye ma jiro haddaan la maba suroobi karaysaba leanna dhammaad male nihaaye male mar hadduu sidaas yahay qasab weeye inay qiraan hadalka rabbi tabaaraka wa inuu kala duwan yahay qaybana yahay qaybba uu rasuul siiyo qayb malag maqashiyo wahaakada inuu sidaas inay qiraan waa hadday qiraanna waxaa ka dhalanaysa waxa nala yaalaayo waa hadalkii rabbi makhluuq maaha xuruuftiisa iyo kelimaadkiisa dhammaantood waa hadalkii rabbi tabaaraka wa matluubun waay mid la akhriyey ama matluubun way qur-aanku mid la akhriyo bilalsinati carabyadaa lagu akhriyaa maxfuudun waye midka la xifdiyey fi suduuri laabahana waa lagu xifdiyey oo qalbigaa lagu hayaa masmuucun waye midka la dhagaysto bil aadaani dhagaha lagu dhegaysto oo marka la akhrinayo aada maqasho maktuubun waye mid la qoray fi lmasaaxifi kutubta masaaxiifta midka lagu qoray waay yani wuxuu ka wadaa arrintaa iyadaa ka wada masalo wuxuu tilmaamayaa gadaal dambe ku caanbaxday cinda salaf masalatu lafdi ku caanbaxday masalatu lafdiga ku caanbaxday marka waxay waxaa waxay kala saarayaan qur-aanka marka la akhriyayo ama la dhegaysanayo ama la xifdisan yahay ama la qorayo waxaan isku dhex jira maxaa qur-aankii oon makhluuq ahayn maxaase makhluuq markaad markaa aad qur'aanka akrinayso sawtka baxaya adaa iskale waa makhluuq akhrinta laf ahaanteeda carabkan dhaqdhaqaaqaya bishimahan muxuu ahay sawtkan afka ka soo baxaya adaa iskale addoonkaa iskale waana makhluuq soo ma laakiin shayga aada akhrinayso laf ahaantiis waa qur-aankiiyo waa hadalkii rabbi waa sifo rabbi waay saas way macanaha laabta markaad xifdisan tahay oo aad qalbiga qur-aanka ku hayso oo qalbigaaga ku jiro laabta iyo qalbiga waa makhluuq laakiin waxa laabta ku jira ee ay haysaay waa kalaamkii rabbi tabaaraka wa tacaala oo makhluuq ma aha wa kadalika markaad dhegaysanayso dhegtaada waxa ku soo dhacaya sawtka ah dhawaqa aada maqlaysaay iyo maqlidda lafteedu waa makhluuq sawtkana kii akhrinaya baa iska leh dhegta iyo maqliddana waxaa iskale adiga dhegaysanaya labaduna waa makhluuq laakiin shayga la dhegaysanayaaye kana uu akrinayo adna aad dhegaysanaysaay waa kalaamkii rabbi tabaaraka wa tacaala lilahi almasalu laclaa laakiin maalan eh, haddii hadda maalan e, gabay horay loo tiriy oo kaleeto gabayadii sayidka maalan gaba soo qaad nin baa ku luuqaynaya soo kuma kala saarna gabayga midhaha iyo luuqaynta iyo sawdka baxaya maxaa la leeyahay midhahaas ama gabaygaasi waa gabaygii hebel baa la leeyahay soo ma ayib hebelna waa ku luuqaynaya luuqaynta iyo sawdka iyo dhawaqa ninbaa iska leh shayga uu ku dhawaaqay laakiin isagu ma leh soo saas ma nafsu shay wey marka qur'aankan la akhrinayo addoommadu ma leh makhluuqna ma laakiin akhrinta iyagaa iska leh akhrintu waa makhluuq oo xubno dhadhawaaqahayo xubno macnaha dhaqdhaqaaqayowa waxa ka soo fulayo sawd ah iyagaa iska leh maqalka iyagaa iska leh laakiin waxa ay akrinayaan iyo waxay dhegaysanayaan waa hadalkii rabbi tabaaraka wa tacaala macnahaasuu sheekhu uu tilmaamaya maktuubun fi lmasaaxifi weeyo masaaxiiftana waa ku qoran yahay maalan qoraalka laftiisa addoonkaa iskale waa makhluuq waa ficil makhluuqu leeyahy khadda la qorayna waa makhluuq soo ma khadduna waa makhluuq qalinka qorayna waa makhluuq laakiin khadda iyo qalinka iyo waraaqdu intoodaba waxaan ahayn baa meesha ku yaallo oo ah shaygii la qorayay soo ma kaasi muxuu yahay marka kaasi waa kalaamka ilaahay waay waa kalaamka ilahay waay makhluuq ma aha ficil basharna ma aha ficil makhluuqna ma aha ee waa kalaamkii rabbi sifadiisii weye tabaaraka wa tacaala saasuu marka doonayaa inuu masalada u kala dhigdhigo u kala qaado masaladaana waa masaladii ay aada isugu khilaafeen waxaan dhihi lahaa muxuu ahaaye ishkaal badan ka galay oo uu leeyahay sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi masalada waxaa la dhihi jiray masalatu lafdi bilqur'aan baa la dhihi jiray masalatu lafdi bilqur'aan jahmiyadu markay keentay qur-aanku waa makhluuq culimada sunnaduna ay ka hortagtay oo yidhaahdeen makhluuq ma aha ayaa meeshaa waxaa ka soo baxday qolyaha qaarkood oo yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq lafdintayda qur-aanka aan ku lafdiyey waa makhluuq arrintaas qolaa marka gabaad ka dhigatay imaam axmed caleyh raxmat ullah waa miduu leeyahy marka man qaala lafdii biاlqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun waman qaala lafdii biاlqur'aani hayru makhluuqin fahuwa bidciyun haddaad tidhaahdo lafdigayga qur-aanka aan ku lafdiyey waa makhluuqna jahmi baa haddaad tidhaahdo makhluuq ma ahana bidci baas maxaan dhahaa wey marka lafdiga banba dhaha isticmaalinba leanna isticmaalkiisaa ishkaal ku jira alimaam albukhaari caleyh raxmat ullaahi baa yimid markaasuu lafdiga laftiisa isticmaalay sidaa imaamku axmed u diiday buu u isticmaalay alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah masaladaa imtixaan weyn baa ka qabsaday oo rag badanoo muxadisiinta ka hijrooday oo waa lagula dagaalamay oo waxaa la yidhi ra'yigii muctasiladu ku dhacay imaam bukhaari caleyh raxmatullah marka mas'alo waxay ahayd culimmadii salafku ilaa xaddi maa ay xataa dhacay sida ibnu taymiya uu leeyahay caleyh raxmatullah nooc eh, yacni dood iyo kala go-id iyo colaad iyo tahaajur iyo wax badan baa dhex maray mas'aladan darteed sababta keentayna waxa weeyaan sida ibnu qutayma uu sheeg ibnu qutayba uu tilmaamayo sababta keentayna lafdiga ama kelimada ayaa waxaa ku jira nooc qarsoodi ah macnaheedaa qarsoon ah, macnaheedaa macno qarsoon ah waa waa waa mindi laba aflaho sidana loo isticmaali karo sidana loo isticmaali karo ahlulbidaca iyo muctasiladuna way sibay u isticmaali karaan macno saxana way yeelan kartaayoo waafaqsan eh, madhabkii ahlusunna kelimaadka noocaas oo kaleetaana marka isticmaalkooda waa laga fogaadaa isticmaalkooda waa laga fogaadaa haddaad u baahato waa la caddeeya laakiin kelimadu waxay ixtimaali kartaa macno saxna way ixtimaali kartaa macno khaldanna way ixtimaali kartaa saas daraaddeed imaam axmed wuxuu yidhi haddaad tidhaahdo waa makhluuqna lafdii bilqur'aani makhluuq haddaad tidhahdana jahmi baa tahay haddaad tidhahdo makhluuq ma ahana bidci baa tahay muxuu rabaa marka haba isticmaalina faraha ka ah ayib xaggee marka ishkaalku ku jiraa waay ishkaalku wuxuu ku jiraa lafdii waa masdar mudaaf ah soo ma laba macnoy ixtimaali kartaa marka inaad ka wado lafdii bimacnaa atalafud ku hadlidda akhrinta aan qur-aanka akhrinayahay iyo ku hadlidda aan ku hadlayahay waa makhluuq macnahaas ma khaldanya markaa waa sax soo ma iyo inaad ka wado oo macno kale soo geli kara inay noqoto lafdii bimacnaa almalfuud nafsuhu kan aan akhrinayo laftiisana way suuroobi kartaa macnaha waa kelimadu way xambaarsan kartaa hadduu macnahaa noqdona ma sax mise waa qalad waa khalad saas daraaddeed lafdii talafudkii way noqon kartaa oo addoonka ficilkiisii ah lafdii almalfuud oo kii la akhrinayana way noqon kartaa haddaad tidhaahdo marka muxuu ahaaye waa makhluuqna labadii macnamana meesha wada geli karaanna waxaad faa'iidaynaysaa arrin khaladaa meesha ka soo baxaysa haddaad tidhaahdo makhluuq ma ahana labadii macnamana meesha ay wada geli karaanna ayadana sidoo kaleeto waxaa soo baxaya arrin khaladaa meesha ka soo baxaysa waa inaad tafsiiliso marka od kala saartaba macnaha leanna haddaad tidhahdo maalan hadda waa makhluuq waa makhluuq tiriye ma waxaad ka wadaa ficilkaagii oo talafudka ah mise waxaad ka wadaa kii aad akhrinaysay oo malfuudka ahaa baad ka wadaa labadooda midaad ka wada lama oga marka haddaad labadaba ku ridoo tidhahdo waa makhluuq labaduba hada markaasoo ishkaal imaan maayo keed ka wadaa midna waa sax midna waa qalad haddaad tidhaahdo makhluuq ma ahana waxaa soo baxaysa ficilkaygii makhluuq ma aha kaan samaynaya akhrinayana makhluuq ma aha waa bidci markaas labadaba marka inaad ka tajanubtood ka fogaato ayaa fiican saas way midda uu leeyahay marka imaamku haddaad tan tidhaahdana waa jahmi haddaad tan tidhaahdana waa bid kelimaadka noocaasoo kale marka ixtimaalka keenaya macno saxan iyo macno khaldan labadaba xambaarsan kara a'imada sunnadu way ka tajanubi jireen saas macnaa leanna ahlbidaca isticmaala midda kale qolo jahmiyada ka mida isticmaalayo markaasay waxay u isticmaaleen lafdi bilqur'aani makhluuq marka hore intay halkaa ka bilaabeen bay markaa kadib waxay uga gudbeen inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq dariicay ka dhigteen imaamku marka iriduu xidhaya iridda dhan ba hala xidho kelimada maadaama waxoogaa saas daraaddeed baa kelimaadkiisa waxaa ka mid ah imaam axmed inuu dhihi jiray allafdiyatu sharun min aljahmiya ah, nimanka lafdiyada la yidhahdo iyagaaba jahmiyada ka shar badan buu dhihi jiray saas maanaa laakiin lafdigu waa muxtamil alimaamu albukhaari markaan u nimaadno isticmaalkiisiiyo raggii isticmaalee la midka ahaa ayagu waxay u isticmaaleen macnaha saxda ah oo ah maxay ya in la yidhaahdo lafdii bimacna talafudii soo ma talafudii oo waxay kala saarayaan marka ficilka iyaga akhrintooda ku hadlidooda waa annagaa iskale waa makhluuq buu leeyahy laakiin midka aan akhrinayaay makhluuq maaha oo kalaamkii rabbiya tabaaraka wa masalada imaamulbukhaari caleyh raxmatullah nin ku dhaama oo kaga aqoon badan ama sida uu u taxriiriye cid u taxriiriso culimmadii salafka ka mida ma jiro haddaad laba kitaabo kutubtiisa ka mida u noqotona arrintaa iyadaa si cadbay kuugu muuqanaya kitaabka hore waa kitaabkiisa khalqu afcaali ilcibaad mucdamka kitaabkiisaasi wuxuuba ku salaysan yahay masalada iyada inuu kala saaro qur-aanka marka la akhrinayo maxaa hadalkii alle oo khaaliqa sifadiisa ah maxaase addoommadu ay leeyihiinoo makhluuq ah kitaabkuba intiisa badan masaladaasi ku salaysan kitaabka labaad ee uu masalada si fiican ugu taxriiriyey laakiin fahamkiisu dad badan ku adkaaday bal iskaba dhaafay shuraax badan oo culimo ahoo aada u sarreeya uu sharxiisu ku adkaaday waxa weeyaan waa kitaabu tawxiid oo saxiixulbukhariga kitaabka ugu dambeeya kitaabu tawxiidka asagana mucdamkiisa wuxuu ku saabsan yahay khalqu afcaali alcibaadi maadaduu kaga hadlaya oo ah addoommada ficilkooda inuu kala saaro iyo rabbi sifadiisa tabaaraka wa tacaala labadaa kitaabba waxay u badan yihiin maadadaasay taxriirinaya sidaas daraaddeed baa ibnulqayim caleyh raxmatullah fii kitaabihi alsawaaciq almursala wuxuu leeyahay markuu isgarab dhigayo bukhaari iyo culimmadii masalada ku khilaaftay markuu isu muqaaranaynayo wuxuu leeyahay فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه الإمام البخاري عليه رحمة الله أيا أقا أقوم بدنا مسألة صواب كان كجا صواب سنة عد كسأكو خلاف صيب لي مركز له وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله هذا الكبخاري بقى كعب كان أذك بليه مسألة hadalka abi cabdillaahi wuxuu ka wadaa alimaamu ah, axmed kan bukhaari baa ka fiican buu leey macnaha maxaa wuxuu leey faina alimaama axmed faina alimaama axmeda sada dariicata xaysu manaca iطlaaqa lafdi اlmakhluuqi nafyan aw ihbaatan cala lafdihi imaam axmed isagu iridda dhanba in la xidhuu ku talagalay iridda dhanba in la xidho oo lafdigaas ama diiddo ama ogolaansho midna in la ilaaqin ayaa isaga ahay qorshihiis si iridaba loo xidhaba murankuba suu u dhammaado laakiin imaamu bukhaari caleyh raxmatullah masaladii maadaama ay taallo isticmaalkeediina taallo jahmiyana ay keentay intuu dhex galay buu kala saaray oo mas'alada kala caddeeyey oo uu yidhi waxanna waa makhluuq oo waa ficilkii addoonka waxanna waa qur'aankii oo waa kalaamkii rabbiyo sifadiisii waay marka wuxuu leeyahay imaamulbukhaari baa masaladaa kaga horeeya kagana sawaabsan intii ku khilaafsayba sawaaxiq lmursala oo mukhtasarkiisa aad u noqon kartaan saas way macana ayib masalada marka meeshan hadda uu ku ishaaray taa iyadaa wa matluubun weeye qur-aanku mid la akriya bilalsinati carabyaalkaa lagu akriyaa carabka akrinaya iyo sawdka uu bixinayo iyo akhrinta lafteeduba waa makhluuq laakiin shayga la akhrinayo waa qur'aankii waa kalaamkii rabbi waana sifadiisii waa maxfuudun weeye mid la xifdiyey fi suduuri laabaha lagu xifdiyey waxa la xifdiyey waa qur'aankii laakiin xifdinta iyo ka wax xifdiyey oo laabtii aba waa makhluuq xifdinta lafteeduna waa makhluuq masmuucun weeye mid la dhegaysto bil aadaani dhagaha lagu dhagaystaa a ka dhegaysanaya iyo dhegaysigu waa makhluuq sawdka aada maqlayso iyo ku sawdaynayana waa makhluuq laakiin ka la dhegaysanayo ka lagu sawdaynayo waa kalaamkii rabbi oo waa qur'aankii aankii waay maktuubun weeye mid la qoray fi lmasaaxifi kutubtas masaaxifta yaa lagu qoray qoraalka waa makhluuq khaduna waa makhluuq qalinkuna waa makhluuq waraaqduna waa makhluuq lagu qoray kan qorayana waa makhluuq laakiin kan la qorayo sooma kala duwana kan la qorayo ee meesha ku qoranay khadani qortay waraaqdanna ku qoran qalinkuna qoray muxuu yahay waa hadalkii rabbi makhluuqna maaha waa sifadiisii waa sidaas marka in loo kala saaro iyo arrintu baa ayb fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday fiihi waxaa dhexdiisa ahaaday qur'aanka muxkamun mid la sugay wa mutashaabihun iyo mid yani waxa way dheh gashan ha mutashaabih wa muxkam horay soo muslim inoo soo dhihin sidaaso kaleeto darsigana suwarun muxkamaatun soomahayn muxkamkan iyo mutashaabihan iyo kii hore marka way kala duwan yihin soomaynaa dhihin muxkam qur-aanka o dhan waa la wada dhihi karaa mutashaabihna waa la wada dhihi karaa laakiin macnaha waxaa laga wadaa muxkamka horena wuu sugan yahay oo khalal iyo naqsi o dhan buu ka sugan yahay mutashaabihanna macnahan marka waxaa laga wadaa inuu yahay mid isu eg oo isfasiraya oo is-shabbaha soo ma muxkamkan hadda meeshan uu ku sheegayo waa kii horay aan usoo marnayo minhu aayaatun muxkamaatun wa ukharu mutashaabihaat somayna soo mara macnahaas waa soo sharaxnay marka aayadihii qur-aanka lama noqonayo qaar waa muxkam qaarna waa mutashaabih macnaha dambe wuxuu noqonayaa marka muxkamku waxay noqonayaan waa aayadaha aan u baahnayn tafsiirkoodu aan u baahnayn meel kale iyo aayado kale aan u baahnayn iyagu sidoodu macnahoodu waa cadyahay saas macna laa taxtaaju fii tafsiiriha ilaa hayriha wa iska macnaheedu waa iska cadhi meel kale in loo celiyo ama aayado kale lala raadsado uma baahna ah, waa aayaad muxkam ah waana qur'aanka asalkiisii siduu u badan yahay saas wey minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaab saas wey macnaha mutashaabihana wuxuu noqonayaa marka waa aayaadka u baahan tafsiirkooda marka la fasirayo in aayado kale loo celiyo oo iyagu laf ahaantooda aan caddayn laakiin macnahoodu wuxuu caddaanayaa markii lala doonto qur-aanka intiisa kale aayaadka khaasatan muxkamka markii lala doonto ayaa maqsuudku caddaanaya kuwaasaa la yidhahda macnaha sida maalan eh, muxuu ahaaye aayaadka mutlaqa oo kaleeto aayaadka mutlaqa ah eh, mujmalka oo kale mansuuka oo kaleeto wuu soo wada saas macnaha yacni mutlaqa oo kaleeto wuxuu noqonayaa waa macno waa sii daysan yahay ujeeddada laga lahaana wuxuu u baahan yahay in nas kaloo caddeeya loo helo misaal waxaa u noqon kara alsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaanan min allah haweenta waxaday iyo ninka waxaday gacanta ka jira cuquubo hala ciqaabo gacanta ha laga gooyo gacanta ha laga gooyo su-aal baa imaanaysa xaggeen ka jarnaa gacanta soo ma aayaddaasi marka waa mutlaqo ha lagu camal falo marka la yidhahdo ama maqsuudka ha la fahmo marka la yidhahdo waxay u baahan tahay daliil kale ama nas kale oo inoo sheega gacanta halkaasaa laga wadaa ee ka jara ila gacanta waxay noqonaysaa faraha laga bilaabo ilaa laga gaadho garabka gacan baa la wada yidhahda soo ma ayib xaggeen ka goynaa waa waa mutlaq waa mutlaq waxay u baahan doontaa marka xadiidku inuu qaydo ama aayad qaydood tidhaahda halkaa ka jara dhankaa marka laga fiiriyo mutashaabi bay marka noqonaysa mutashaabi noocii ah bay markaa noqonaysa waxaa la mid a ah maalan sariqadoo kaleeto wasaariqu wasaariqatu sariqada iyo tuugnimada wax u jaraa laga waa mutlaq xataa hadduu muxuu ahaaye kababiyo axadana waa la jaraya iyo se nisaab waxaa jira iyo qiyaas haddii xooluhu gaadhaan gacanta la goynayo sooma waxay u baahan tahay marka sariiqada gacanta lagu jarayaay ayaduna waxay u baahan tahay taqyiid bay u baahan tahay noocee sooma wahaakada qur-aanka marka qaar noocaasaa jiro macnahoodu inuu ad caddaado oo la fahmo u baahanaya inay nas kale helaan sooma dhankaa marka mutashaabi noqonaya mutashaabi baa lagu ilaaq mujmalkaa la mida waxaa la mida caamkiiyo khaaskii inoo soo wado mansuukha iyo baa la mida macnaha naasikha iyo mansuukha la mida aayaadka marka noocaasa waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa oo mutashaabihu uu noqon karaa saan horayba usoo marnay mid aan macnihiisaba aslan la garanayninba soo ma ah, mutashaabih labada macno buu noqonaya mutashaabih oo macnihiisu isaga goonyahaantiisa uusan u caddayn laakiin haddii aayado kale lala doonto iscaddaynaya iyo mutashaabih aan ilaahayba ugu talagelinba in macnihiisa la garto addoommadaba uu ka qariyey labadaba uu noqon karaya macnaha ayib fiihi waxaa dhexdiisa ahaaday muxkamun wa mutashaabih see loola dhaqmayaa waan soo marnay sooma ah, ahlulcilmiga raasiqiinta fi lcilmiga yarudduuna almutashaabiha ila almuxkam ah, mutashaabihay celinayaan muxkamkay u celinayaan markaasay macnihii caddaysanaysa hadalka rabbi markay doonayaan inay fasiraan oo maqsuudka fahmaan way isu uruurinayaan hadalkii aayadaha ku arooray nusuusta ku aroortay bay uruurinayaan markaasay maqsuudki iyo macnihii saxda ahaa halkaa uga soo baxayaan آيات يلا بقى آيات ومثيل لبوا ذا وحكم الدفان طيب أما أهل الزيغ هيجوا متشابه يلبوا ذا هيان واكان صامر صامر آه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله طيب أمسوا شرح فيه نحن سواح على القرآن كمحكم من الصغير ومعنه إسكعده ومتشابه يميد معنه سنه كشيء هاي ومعنه سؤوسا عطيب وناسق ما كمله مد bedelay iyo wamansuuqun mid la bedelay naasik iyo mansuuqu waxa waaye waa xugum aayad soo degtay in la bedelo oo mid kaloo ka dambaysa ay bedesho mid kale laga daba keeno maana ah. waxaa la yidhaahdaa naskiga waxaa la yidhaahdaa xugumkii ama lafdigii aayadda oo la bedelo la qaado la rafciyo mid ka dambaysayna lagu bedelo taasaa la yidhahda oo waata qur-aanku tilmaamayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha yani naskigu waa shay haabit ah shay haabitoo sugan waayo sida sharaaicdu isu nasakhdo oo ay injiili towreed u nasakhday qur-aankuna injiil iyo towreedba u nasakhay ayaa sharcigeenna dhexdiisana aayaadku isnasakhayaan isbedelayaan mid baa imaan wakhti bay leedahay marka la soo dejinayaba alla wakhti ugu talagalay wakhtigeedii markuu dhammaado iyo munaasabadiisii mid kalea ka daba imaanaysa way bedelaysaa marka kii waa la qaadayaa saas way macnaha marka wuxuu u qaybsamaa in xukumka iyo lafdigaba la wada bedelo qur-aanka way dhacday aayado soo degay oo xukumkoodiina la qaaday la bedelay lafdigoodiina qur-aanka laga saaro la bedelay ama ma ahee lafdigaa la bedelayaa xukunkuna waa joogaya sida aayaddii washayku washaykhatu idaa zanaya farjumuuhma albattata nakaalan min allah qur-aan bay ahayd la akhriyo marka lafdigeedii baa la bedelay laakiin xukunkii labada guurku u hormaray oo zinaystay in dhagax lagu dilay xukunkii waa baaqi laakiin lafdigii qur-aanka waa laga saaray ayib aayad ka dambaysaa nasakda wey marka macnaha ama ma ahe waxaa eh, la bedelayaa Eh, muxuu ahaayey eh, eh, xukumka unbaa la bedelaya lafdigu waa joogaya waana sida qur-aanku u qoran yahay aayado aad u fara badan oo qur-aanka ku jira ayaa xukumkooda aan lagu camalfalaynin oo aayado ka dambeeyaa bedelay aad u badan yahay marka naskiga kaasaa la yidhaha marka kii la bedelay iyo kan ka dambeeye bedelay labaduba waa qur-aanka a wa naasikun baa qur-aankii dhexdiisa ahaaday mid nasakhay oo zuuliyey oo bedelay kii ka horreeyey wa mansuukhun iyo mid la bedelay oo la zuuliyo kor oo xukunkiisii ama lafdigiisii la qaaday labaduba waa ka mid wa khaasun baa ka mida qur-aanka mid khaasa wa caamun iyo caam ah, luqadii carabigahayd buu ilan qur-aan ku socda sooma luqadii carabiga ahayd baa asaaliibtan lahayd si yaqan mid caam ah mid khaasa oo haakada caamki iyo khaasku isagana waa wax la yaqaano caamku waa waa macno gudaweyn oo afraad fara badan ay geli karaan khaaskana waxaa la yidhaahdaa afraadda caamka wadagalay ayuu qaar ka mida ka saarayaa xukun gooniya u samaynaya soo ma masalan eh, allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi walaa tankixuu almushrikaati xataa yu'minna naagaha mushrikaadka ah guursanina ilaa ay alla ka rumeeyaan soo ma aayaddaa maxay ku tustay cumuumkeeda mushrikad oo dhan meelay ku timaadaba inaan la guursan karin waa caam maxay caam ku tahay naag gaal oo dhan guur kuma qabto gaal abtirkay dooni ha lahaato dhinacay dooni ha uga abtirsato yahuudiyaha ku abtirsato nasraaniyaha ku abtirsato majuusiyaha ku abtirsato yacni ma kala qaadin caam way aayaddu soo ma markaasaa waxaa timid allah tabaaraka wa tacaala inuu yidhi waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum waطacaamukum xillun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahum aayaddaasi waxay tidhi marka dumarka dhowrsoone ahlulkitaabka waad guursan kartaan ahlulkitaabku soo mushrikiin ma ya lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin sooma ahlulkitaabku waa mushrikiin waana kafaro aayaddii hore marka iyo aayaddan see la kala dhihi aayaddani marka waxay ka hadashay qayb ka mida gaaladii qayb ka mida mushrikaadkii bay ka hadashay taa horena waa caam soo ma marka taa caamkiina qur-aankii bay ka mid tahay tan khaaskiina qur-aankii bay ka mid tahay see la kala dhihi waa waxaan dhahaynaa tan khaaska ah waxay ka hadashay ahlulkitaabka waa yahuudiya nasaarade dumarkooda dhowrsoon waad guursan kartaan kuwaa inaan guursan karnayo xugum gooniya siisay wixii labadaa ka soo hadhayna walaa tankixu lmushrikaat sidii caamkii bay baaqi ku yihiinoo lama guursan karo sooma saasaan leenahay taa waxaa ku hadhaya wixii aan la soo reebin wixii laga soo saarayo xukun gooniya la siiyeyna xukunkiisa gooniyadaan siinayna caam iyo khaas wey marka aad buu qur-aanka ugu badan yahay caam iyo khaas marka wa minhu waxaa ka wa fiihi qur-aanka waxaa ahaaday khaasun mid gooni ah oo muxuu ahaayey shay gooni ah ama dad gooniya ah ama meel gooniya ah ka hadlaya wa caamun iyo mid guda weyn oo yacni wax walba ay hoosgelayaan ayaa qur-aanka ka mid a ah, macaanidiisa wa amrun baa ka mid a iyo wanahyun qur-aanka waxaa ka mid ah amar iyo nahyi amar oo samee ah iyo nahyi oo ha samaynin ah qur-aankuu ka mid yahay wuxuu doonayaa waxaasoo dhan imaamku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo asaaliibtaa kala gedisan iyo qaababkaa kala gedisan waxa ku imaanayaay waa hadalkii rabbi tabaaraka watacaala soo ma hadduu hadalka rabbi marka saa u kala gedisan yahay naasikh mansuuq caam khaas amar nahyi seebuu ku noqon karaa macno isku mid ah oo nafsi ah oo aan xuruuf lahayn oo aan kelimaad lahayn see ku noqon karaaba waa waxaan suroobi karin bu warkaas warka ashaaciradu ay wado waa waxaan suroobi karin aayaadkiibuu marka keenay laa ya'tiihi buu rabbi yidhi tabaaraka wa laa ya'tiihi ma yimaado albaailu baailku ma yimaado min bayni yadayhi qur'aanka xaggiisa hore kama yimaado walaa min khalfihi xaggiisa dambena kama yimaado tanziilun soo dejin wey oo min xakiimin allaha xikmada le xaggiisa ka ahaaday xamiidin ee la mahadiyo allaha tabaaraka wa xakiimkii xamiidka ah soo dejin xaggiisa ka yimid wa ayb marka laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi sidiisaba qur'aanka waa muxkamkiibuu fasiraya muxkam oo macnihii horaa soo ma ixkaam oo inuu ka yahay munazah min alkhalali waalnaqsi iyo baailnimo hortiisa iyo gadaashiisa midna kama soo fulo wax baail ah, saas way macana marka waa ilaashayna wa qowluhu alla odhahdiisa tabaaraka watacaala uu yidhi qul qul waxaad tidhahdaa nebi allow lain ijtamacad hadday kulmaan alinsu insigii iyo waljinnu jinnigii hadday kulmaan calaa an ya'tuu hadday isku waafaqaan oy u kulmaan calaa an ya'tuu inay la yimaadaan korkeeda bimili hada alqur'aani qur'aankan mid la mida inay la yimaadaan hadday ku kulmaanoo isku waafaqaan isku raacaan oo go'aansadaan laa ya'tuuna lama imaanayaan bimilihi mid isagoo kale a lama imaan karaan walow kaana haba ahaado bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale dahiiran mid u kaalmeeya xataa habay isu kaalmeeyeen gacan haysa siiyeen muxuu ah, isku garab qabteen xataa weligood hadday si walba yeelaan qur-aanka kaleo kale lama imaan karayaan ayb marka waxa ayna la imaan karaynine taxadiga lagu samaynay car la imaada le car car intaad isu tagtaan isagoo kale keena laleeyahy waa xuruuftan iyo kelimaadkan meesha yaalla wey iyo macaaniday xambaarsan yihin saasoo iswata w waana qur-aankii waa marka inaad xuruufta iyo kala saartaan muxuu ahaaye iyo kelimaadka iyo macnaha kala saartaan taasuu diidan yahay macnaha oo intan o dhan macnaha u dagaalamaya taasi wuxuu ahaa yani ilan qur-aanku muxuu ahaayey markuu gaalada taxadiga ku sameeyey markay yidhaahdeen maxamed isagaa soo qortay isagaa la yimi asaatiiru alawaliina iktasabaha waa sheekooyinkii ummadihii hore ku sheekaysan jireenoo isaga unbaa soo qorqoray tumla calayhi bukratan wa asila waa loo yeedhiyaa isaguna wuu soo qora mar waxay yidhahdeen waa waa waa gabay waxaa lagu yidhi waa fududa ha soo isagu looma soo yeedhin soo gabayn weeyaanna maydaan ha marna soo maydhan waa kaahin iyo kuwan wax sheeg sheega warkoodii way ha waa carabi waa idinkuna carab waxaa tiin raggii ugu fasiixa badnaa quraysh baa tiin waxaa idinku jira raggii aftahanada ahaa raggii gabyi jiray raggii halculinta lahaa baa idinka buuxa hadduu maxamed oo keligii ah qur-aanka la yimid waxaa lagu yidhi faatuu bixadiiin mili falyatuu bixadiiin milihi ah, isagoo kale keenaale weliba idinka keliya ma ah baale jinkiinana xataa kaashadaa le insi keliya iska badhaa xataa jinkana kaashadaa le bal isagoo kale keena way keeni waaye hoos baa haddana loola degay isagii samaydaan keeni waaye waxaa la yidhi qul fa'tuu bicashri suwarin milihi qur-aankii o dhan ma ka caajisteen ha toban suuradoodoo asagoo kale a keena la yidhi marka waa laydinka fududayne toban bese keena toban suuradood oo qur-aanka oo kale ah shib wax soo jawaabaa la waayo ah, waa ka jawaabi waaye haddana taxadigii hoos baa loola dego waxaa la yidhi fa'tuu bisuuratin min milihi hal suurad ah oo isagoo kale keenaa la yidhi tobankii way ka soo turtay waad cajiseen soo maa hal suurad ah xataa ina acayn oo kale keenaa la heshay walcasri oo kalete iyo kuwa gaagaaban xataa keenaa la jawaab male hadda mar hadday sidaas tahay maad naar ka baqdaan baa marka haddaabaad caajisteen oo waxba keeni weydeen maad qirtaan inuusan maxamedna jeefkiisa kala imaan karin insi iyo jinnina hadday isu tagaan ayna keeni karin wabitaali inuu ilaahay hadalkiisiiyo xagga rabbi ka yimid maad qirtaan waa arrin fudud waa qir waaye lanna waxa weeye muxuu ahaay nin oo meel u cabah meeli ka madoosoonaya hal diidani waxay dhahaan walba geeday ku rigata ma wey shayga marba haddaad diidantaa lagu kari maayo wax walba haddii la caddayo soo ma sidaas weya taxadigaa marka qur-aankaa ku sameeyey waa lagu sameeyey wayna sameyn waaye mana aha sida ay muctasiladu leeyihiino muctasilada waxay qabaan masale la yidhahdo asarfi bay dhahaan asarfu bay dhahaan yacni waxay leeyihiin dadka iyo carab iyo raggii fasaaxada lahaa ee ka dambeeyey qur-aankoo kale way la imaan kareen laakiin ilaahay baa qalbigooda ka duway soo ilahay kownkan ma maamulo ilaahay baaba isku daygiibuba karmariyey waa muctazilo ra'yigooda waay wasawaab waxa weeye inuusan ilaahay isku dayga garab marinina u daayo oo faraha uga qaaday khiyaarkooda u daayay laydin garab marin maayo bal wakaas isku dayoo keenaa layidhi ayagaa caajisay marka ilan labay kala tahay shayga in marka horeba lagaa leexiyo oo lagaa sarfiyo qalbigaagaba laga leexiyo iyo in inta faraha lagaaga qaado lagu yidhahdo isku day waa kani oo adigu ay tabartaadu kuu run sheegto soo sida saxdaa marka waxa wey tabartoodaa u run sheegtay laakiin lagama leexinin xoog laguma maqooninin maqaadiirtuusuna ma maqooninin laakiin qaar isku day baaba jiraba sooma musaylimo soomaha ninkii isku day ee eh, muxuu ahaayey wixii la ogaa ka dhaqaaqay ah waxaata muxuu ahaay caruurta yarta hadaaqaysa hadaaqa ilmaha waxaad moodoo kale buu ka dhaqaaqay qur-aanka maxamed oo kale aan samaynaya intuu yidhi marka isku day waa jiraa laakiin waa shay mucjis ah lafdigiisa qur-aanku siduu isu saaran yahay iyo nadmiga lafdigiisa iyo icjaaska macnihiisa marka la fiiriyo wax uu makhluuq la imaan kara maaha saas macna yacani kun iyo afar boqol iyo ziyaada hadda laga joogaa taxadiga qur'aankuna weli waa taagan yahay ka warran marka muddada intaa la-eg hadduu caalamku keeni waayo qur-aanka oo kale soo masaladu masalo iska cad maa ilaa iyo haddana waa taagan yahay car bari iyo galbeed intaad isu tagtaan oo iskaashataan khubaradiinna iyo waaye araggiinna iyo cuqaladiinna iyo culimadiinna intaad iskaashataan qur-aanka oo kale keena ilaa iyo hadda cartu waa taaganta ma jira marka waxba yaan la islu goynin muxuu ahaayey lafihiinna naar uga tura marka saas macana ayib wahuwa isagu haadalkitaabu kitaabkan weeyaan waxaa sidaa laleeyahay laleeyahay isagoo kale la imaada haadalkitaabu kitaabkan wey alcarabiyu ee carabiga luqadda carabigaa lagu soo dejiyey qaala ha wahuwa hada alkitaabu alcarabi alladii kaasoo qaala uu yidhi fiihi isaga alladiina kuwii ay dhaheen kafaruu gaaloobay waa qur'aankan ama kitaabkan ay ka yidhaahdeen kuwii gaaloobay lan nu'mina rumaynamayno bi haada alqur'aani bay dhaheen walaa biladii bayna yaday qur'aankan rumayn mayno kii ka horreeyeyna rumayn mayno xaggay ku wadaan hadalkanay ku wadaan qur-aankan inala yaalla way waxay leeyihiin ma rumaynayno diidne ay gaaladu leeyihiin wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen inna haadaakani in haadaakani ma ahaana ilaa qawlu lbashari ah, bini aadan hadalkiis mooye wax kale ma ahaan ah, sidaa kutubta tafsiirka ku qoran walow sanad saasoo hadda aan ah, garanayo uusan lahayn nin la dhihi jiray alwaliid ibnu muqiirat almaqzuumi khaalid aabihi khaalid weyn oo ka mid ahaa odayaashii maka ugu waaweynaa ree maka waxaa la dhihi jiray bay yidhahdaan zahratu maka la dhihi jiray ubixii maka ayaa la dhihi jiray marka nin caan ahoo magac kuleh aad iyo aad buu ahaa sharaf ku leh marka isagaa hadalkan lahaa bay yidhahdaan in hada ilaa qawlu lbashar maxaa yeelay wuxuu yidhi qur-aankii baa intuu dhegaystay buu la yaabay markaasuu yidhi laysa min kalaami اlbashar ah, walaysa bishicr walaysa bisixir buud war qur-aankani waxaan maanta ka dhegaystay maxamed macaankiisa iyo siduu u yaallay iyo siduu u tacanyay gabay ma aha buudi sixirna ma aha buudi hadal aan garanayna ma aha buudi xoogaa marka markay arkeen inuu ninkii yaro janjeersaday oo xagga usii badanahay oo markii u yara bogay bay waxay yidhaahdeen warwarkaasi aan lagaa guurinin wuxuun sheeg bale warkaas adoo weliid ammaanta ah, haddii lagaa maqlo dad fara badan baa maxamed raaci doona warkaa wax ka dambaysay baa le markaasuu yidhi in haada ilaa qawlu lbashar ah. waa bini aadan hadalkii buui marka ah. laakiin bini aadan waalan ma aha iyagu say lahaayeen mot ila warka yani waxaa la yidhahdaa been sheeg laakiin mid yani la qaadan kara sheek waxoogaa dhadhawe ah. hadal isagiiba iyagii laftoodii ay ka caajiseen inay keenaan baa waxay leen nin waalan baa keenay oo nin maalan masidar wax isugu hagaajiyaa sida wax isuguma hagaajiyo waa gabay bay leeyihiin maqaaticdu siduu u yaalla iyo siduu u saxan yahay iyo waa gabay war gabayga idinka gebi jira baa keeni waaye wax isku hagaajiya ninkan marka wuu fikiray markaasuu yidhi bini aadam yaa isku hagaajiya waa hadal bini aadam buuri alla muxuu yidhi tabaaraka watacala markaas fa qaala alla wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu yidhi sausliihi waxaan gelin doonaa saqara naarta saqareedaadaan gelin doonaa maxaa lagu geliyay naarta saqara qur-aankiibu wuxuu yidhi waa qowl bashar soo ma ninka marka la taagan qur-aanka xuruuftiisi iyo kelimaadkiisu ma aha hadalkii alle ee jibriil baa cabbiray ama cid kalaa cabbirtay yacni waxa weeyaan soo macnaheedu ma aha xuruuftan iyo kelimaadkan inoo yaallaayey waa qawlu lbashar ama waa qawlu lmalag soo ma sawslihiisa qara way marka ma sahlana inaad qur-aanka tidhahdo xuruuftiisa iyo kelimaadkiisu alla ma inaad tidhahdaayo masale aada u culus waay wa qaala bacduhum carabta qaarkood waxay yidhahdeen ama gaalada qaarkood huwa qur'aanku shicrun waa gabay bay dheh faqaala allahu alla wuxuu yidhi tabaaraka wa wamaa callamnaahu ma aanaan barin nebi moxamed sal alay slam ashicra gabayga ma maanaan barin wamaa yenbagii mana habboona lahu isaga uma habboona in huwa mu uusan ahaanin qur'aanku ilaa dikrun dikri mooye wax kale ma ahaanin wa qur'aanun iyo qur'aan mubiinun oo cad gabayba ma yaqaanaba wamaa callamnaahu shicra intan qur'aanka dhan iyo xuruuftan iyo kelimaadkan intan dhan ninka gabay ku keenahaya sida wax isugu hagaajinaya waa inuu gabayaaya oo gabayga lagu yaqaano soo ma marka nebi maxamed ma gabayo gabayna kumaba habboonaba laanna yaa gabaya washucaraau yatabicuhum alghaawuun sooma alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun gabayaagu gabayaagu muxuu ahaayey dadka yare laga soo reebay mooye hade dabeecad gabayaa ma leh gabayaagu waa nin beenaalo ah oo muxuu ahaayey kolba bad iska gala oo maalinba tog jiira oo kolba wax ka sheekeeya oo waxaynan keri karin is yidhaahdo waan karaynaa oo faana a ah, soo ma war dabeecaddii male nebi moxamed gabayaa dabeecaddiina male wamaa yembagii lahu waa midda labaadee gabana maydaan ku aqooninoo weligii isagoo gabyaya maydaan arkay ficlan gabay laguma yaqaano xataa waxay dhihi jireen gabaygii horay loo tiriyey isagoo afsaxu lcarab ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo carab ninka ugu faseexa badan ahaa haddana xataa gabay horay loo tiriyey markuu damco inuu soo qaato mar marka qaarkood waxaa dhici jirta bay leeyihin inuu ka jabo ah, inuu ka jaba haddana marka qaarkood dhici jirta ilan gabaygu moogtahay eh, wuxuu leeyahay nadmi uu taxan yahay soo ma marka maba yaqaanaba ah, ilaahay tabaaraka watacaala inuu gabayga ka xidhay xikmad wada badan baa ku jirta inaan farta qoriddeedana la barin akhrinteeda la barinna oo ummi laga dhigana xikmad weyn baa ku jirta xagga xikmadda ku jirtaa hadduu wax qori aqoon lahaa ama wax akrin aqoon lahaa waxaa dadka qaarkood rumaysan lahaayeen wuu soo akhristay ama wuu soo qortay soo ma waxaa lagaga jawaabay mabana akrin yaqaano waxna ma qori yaqaano idinkuna markhaati baad soo ma waa gabay markay dhaheenna waxaa la yidhi oo maba yaqaana gabay idinkana waad ogtihiin nin waana warkii weeye markay yidhahdeen waxaa la yidhi oo uu idinka caqli badan yahay waadna qirsantihiin jid walba waa soo xidhmay marka saas maana ayb falamaa nafaa markuu diiday allah tabaaraka wa tacaala canhu xaggiisa markuu u diiday qur-aanka canhuda qur-aanka kudhahaysa falamaa nafaa markuu diiday alla canhu xaggiisa u diiday nafa allahu alla uu diiday canhu qur-aanka xaggiisa annahu isagu shicrun inuu gabaya markuu alla u diiday oo wa asbatahu uu sugay qur'aankii qur'aanan isagoo qur'aan ah lam yabqa ma hadhin markaa shubhatun shubha ma hadhin lidii lubbin mid caqli u saaxiib ah shubha uma hadhin fii ana alqur'aana qur'aanku huwa isagu haada alkitaabu kitaabkan inuu yahay alcarabiyu ee carabiga ah alladii kaasoo huwa isagu kelimaatun kelimooyin ah wa xuruufun iyo xarafyaal ah wa aayaatun iyo aayaat shubha markaa ma harin lianna maa laysa kadalika waxaan sidaa ahayn lianna maa laysa waxaan ahayn kadalika sidaa ahayn oo kelimaad iyo xuruuf iyo aayaad ahayn laa yaquulu ma dhahayo axadun axadna ruuxna ma dhahayo ina isagu shicrun gabay weye ma dhahayo mar haddii qur-aankii alla yidhi gabay ma aha uuna sugay isagoo qur'aan ah wax shubha ah iyo wax dhehgal ah iyo wax qarsoodi ah oo ruux caqlile u hadhay ma jiro oo uu qabsado oo ugu hadhay inuu qur'aanku yahay kitaabkan carabiga ah oo kelimaadkii xuruuftii aayaad kale wax shubhaa oo kuugu hadhay oo kaa dhehgelin ama kaa qarsoomin ma ay jirto arrintu waa caddahay markaa maxaa yeelay sababtu maxay tahay mar haddii la yidhi gabay ma aha gabay ma aha haddii la yidhi ee waa qur'aankan meesha yaalla ma dhici kartaa wax aan xuruufna lahayn kelimaadna lahayn aayaadna lahayn inay dadku yidhaahdaan waa gabay markay quraysh iyo gaaladula qur-aanka lahayn waa gabay gabay maxay u yaqaaneen gabay waxay u yaqaaneen wax xuruuf leh oo kelimaad leh oo nadaam iyo qaab u taxan oo maqaaticiyo meeluu ku istaaga leh oo qaab u dhaca ayaa la yidhahdaa soo ma qasab waa inuu xuruuf iyo leeyahay kelimaad leeyahay haddaba wixii xuruuf iyo kelimaad lahaabay gabay u yaqaaneen ayagii hadday gabay ku sheegeenna alla wuxuu uhi gabay ma ahee waa qur'aan waa la saxay un laakiin kelimaadkii iyo xuruuftii waa sidoodii saas way macnaha haddii aunan kelimaad iyo xuruuf lahaynna gabay kubayna sheegeen saasuu sheekhu u daliishanaya falamaa nafaa markuu u diiday allahu alle canhu xaggii qur-aanka xaggiisa annahu shicrun oo gabayah markuu arrintaa u diido ka anfiyey wa ahbatahu uu sugay qur'aanan isagoo qur'aana lam yabqa ma harin markaa shubhatun wax shubha iyo dheehgal ah iyo muxuu ahaaye wax xujo ah lidii lubbin ruux caqli u saaxiiba fayow fii ana alqur'aana uguma harin qur'aanku huwa isagu haadaa kan inuu yahay alkitaabu ee kitaabka alcarabiyu ee carabiga ah alladii kaasoo huwa isagu kelimaatun ah wa xuruufun iyo wa aayaatun ah maxaa yeelay lianna maa laysa kadalika waxaan sidaa ahayn oo xuruuf iyo kelimaad iyo aayaad aan ahayn laa yaquulu ma yidhahdo axadun ruuxna inahu isagu shicrun waa gabay weye ma yidhahdo waxay gabay ugu tilmaameen waa inuu xuruuf iyo kelimaad iyo uu leeyahay aayaad wa qaala allahu alla wuxuu yidhi wain kuntum haddaad tihiin fii raybin fii raybin shaki dhexdii mimaa nazalnaa waxaan soo dejinnay xaggiisa calaa cabdina addoonkanaga korkiisa aan ku soo dejinnay hadduu shaki aad kaga sugan tihiin fa'tuu la imaada bisuuratin hal suurada oo min mili isagoo kale ah wadcuu una yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiinna ama goobjoogayaashiinna min duuni illahi alla ka soko ciddii kaleed kari kartaanna u yeedhaan walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi an yataxaddaahum inay inuu alla kula taxadiyo bilityaani la imaansho bimili maa yudraa bimili maa laa yudraa dheh waxaan la garanaynin maa huwa waxa uu yahay walaa yucqalu aanan la fahmaynin kaasoo kale la imaada inuu yidhaahdo maba suurowdeen buu leeyahay walaa yajuusu ma suroobi karta wa an yataxadaahum taxadiga waxaa la yidhahdaa waa carwa isha soomaaliga aan car kan idhahdo waa taxadiga la yidhahda yani waxay markaas ruuxa aad aad tabartiisa tusayso ood leedahay bal tabartaada waaad bal waxaad samayn karta samee bal isku day saasaaadigaas marka luqadeenna carabiga soomaaliga cartaasoo kaleeto yaani alla marka ma suroobi karto inuu taxaddi ku sameeyo oo uu kula taxadiyo inay la yimaadaan qur'aankoo kale hadduu yahay waxaan la garanaynin ama aan la fahmaynin mausan kula taxadiyen soo saas maa hadduu yahay waxaan la fahmaynin waxayba oo la yidhahdo carabta oo kale keena de waxay dhihi lahaayeen de waxaabaan la fahmayninba maxaan laga keeni soo ma waxaan la garanayninba macnihiisa maxaaba laga keeni horta macnihiisaa la garto markaasaanu ama isku dayeyna amaana isku dayaynin marba haddii la yidhi isagoo kale keena macnaheeda waa in macnihiisa la fahmayo waay soo ma saas weeyaan walaa yajuusu ma suuroobi karta an yataxadaahum inuu alla kula taxadiyo bilityaani imaansho bimili maa laa yudraa waxaan la garanaynin wax la mida inay la yimaadaan bimili maa laa yudraa waxaan la garanaynin maa huwa wuxuu yahay walaa yucqalu aanan la fahmayn minna ka noocaasoo kalea mid la mida inay la yimaadaan wax suuroobi karta ma aha ee wax haddiiba taxadi lagula sameeyo isagoo kale la imaada la isagoo kale marka waa inay isagii fahmayaan si ay markaa uga sargoostaanoo isagii oo kale marka isugu dayaan oo ay markaa ula yimaadaan hadday kari karaan ayib wa qaala allahu alla wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa goortii tutla la akriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkanaga lagu akhriyo bayinaatin ayagoo cadcad qaala waxay dhahayaan alladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'ana la kulankanaga kuwa inay ila kulmayaan oo alla u tegayaan aan rumaysnayn oo aakhire aan rumaysnayn waxay dhahayaan markii aayaadka qur-aanka lagu dul akriyo ii iti bay dhahayaan la imow maxamedow biqur'aanin qur'aan la imow hayri haada oon kan ahayn aw amase badilhu ama bedel qur-aankan ka bilaabayba inuu ilaahyadanadii abkasoogaarkanadii iyo dhagaxyaantanadii farageliyo waxaan xamili karna may kan kugu raaci mayne kan bedel bay dheh ah, ku kale kusoo bedel ah, isagiioo mid aan isaga ahayn noo keen ama bedel bay dheheen ayib qul waxaad tidhahdaa nebi allow maa yakuunu ma ahaanin lii aniga iima ahaanin an ubadilahu inaan bedelo min tilqaa'i nafsii naftayda xaggeeda inaan ka bedelo haddii alla wax ka soo bedelo waa meesheeda laakiin aniga xaggayo inaan wax ka bedelo ma aha hawl aniga ii taalla hawlaan kari karana maaha fa abata marka wuxuu sugay alle ana alqur'aana qur'aanku huwa alaayaatu inuu yahay aayadaha allatii aayadahaasoo tutlaa la akrinayo calayhim korkooda lagu akrinayo soo ma aayadihii markii korkooda lagu akriyo oo aayaduhu maxay ka koobayen marka kelimaad iyo xuruuf sooma kama koobno iyo macaani aayadaha markii lagu dul akriyo oo kalaamkii allah wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe huwa qur'aanku aayaatun waa aayado bayinaatun oo cadcad oo fii suduuri aladiina kuwii laabahooda ku sugan uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey qur-aanku waa aayado cadcad oo dadka cilmiga la siiyey laabtooda ku jira laabtooda ku jira bimacnaa way xifdisan yihiin waay way xifdisan yihiin waa qur waxyaalaha uu kaga badiy kaga bedelan yahay kutubtii hore oo ilahay baa fududeeyey xifdigiisa saas way macnaha bal huwa aayaatun bayinaatun في صدور الذين أوتوا العلم طيب أيدي كون ريبا أنقنيسا هو ذا في قرآن كأنقني أيدي رسول الله من معنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكسو بالأبنس وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات qaala tacaala alla wuxuu yidhi inahu isagu la qur'aanun qur'aan weeye kariimun oo wanaagsan fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku ayuu ahaaday maknuunin oo la ilaaliyey ah, maxuud laa yamasuhu ma taabto ila almutahharuuna kuwa la daahiriyey mooye lawxulmaxfuudka laga wado cala araajix bacda an aqsama markuu dhaartay kadib buu sidaa yidhi alleh calaa daalika arrinkaa markuu ku dhaartay oo muxuu ahaa falaa uqsimu fii mawaaqici اnujuumi wainahu laqasamun low taclamuuna caiim inahu laqur'aanu kariim bay ahay mawaaqicda xidigaha iyo meelaha degaan yuu alla ku dhaartay tabaaraka watacala waxaa lagu dhaaranaya inuu qur'aan kariima yahay wy qur wanaagsan oo kitaab xifdisan ku yaalla lowxulmaxfuudku ku qoran yahay lowxulmaxfuudkana waa ilaashayn wax loo dhowaan kara ma waa yani waa diiwaanka weyne wax walba ku qoran yahay marka maknuun weeyo waxba lagama bedeli karo cid walaa malag walaa cid wax ka bedeli u dhawaan karta ma jirto meeshaasu ku yahay laa yamasuhu ila almutahharuuna waa malaa'igta ah, malaa'igta umaa uun taaban karta mooye oo mutahharuunta malaa'igtaa laga wadaa cala araajix sida xooga badan sidaasaa laga wadaa bacda an aqsama markuu dhaartay kadib bu alla sidaa yidhi calaa dalika arrinkaa korkiisa ku dhaartay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kaafhaa yaa cayn saad waxaa kale uu yidhi xaamiim waxaa kale uu yidhi cayn siin qof waftataxa wuu furfurtay buu yidhi alle tiscan wacishriina labaatan iyo sagaal suuratan oo suuradood wuxuu ku furfurtoo ku bilowday bilxuruufi xuruuftii almuqaacati ee la googooyey sagaal iyo labaatan suuradood oo qur-aanka ka mid a ah baa xuruuftaa ku bilowday yani eh, muxuu ahay taaha iyo mim iyo muxuu ahay xamiim iyo kaafhay iyo caynsinqaaf iyo wahaakada yani xuruuftaa suuradaha ku bilow sagaal iyo labaatan suuradood wuxuu doonaya marka inuu yidhaahdo qur'aanka xuruuftaa lagu bilowday ee suuradaha qaar ka mida lagu bilaabay wa ficlan marka suuradda xuruufta noocaasa lagu furfurto sida qaalibka ah markaaba waxaa laga dambaysiinaya qur-aankaa laga hadlaya alif lam mim dalika alkitaab طه ما أنزلنا عليك القرآن soo saas maay wahaakada saasay ku socotaa waxay leeyihiin marka wuxuu imaamku doonaya inuu yidhaahdo waxay tilmaamaysaa qur'aanku wuxuu sidiisaba muxuu ahaaye ka isaga muxuu ahaaye uu xuruuftan carabiga ah ee sidan oo kale ah baa qur'aanku uu sidiisaba uu muxuu ahaaye allah tabaaraka marka xuruuftanna waa xuruufta carabigii garanaysaa kaaf waa taqaanaan sooma haa waa taqaanaan yaa waa taqaanaan cayn waa taqaanaan saad waa taqaanaan sooma ha waad garanaysaan waa xuruuftii carabiga garanayseen qur-aankani marka xuruuftaasoo laysu geeyey waay xuruuftaasuu ka kooban yahay xuruuftaa hadduu ka kooban yahay idinkuna waa xuruuftii aad akrin jirteenoo bal isagoo kale keenaa la leeyahy xuruuftu waa xuruuftii xuruuf cusub ma ah luqad kale maaha waa luqadiinnii waa xuruuftaad akrin jirteen waa kana isagoo kale sidanoo kale isagoo isu saaran keena le taxadiw marka icjaaska qur-aanka bay muujinaysaa marka muxuu ka wataa sheekhu inuu ku yidhaahdo xuruuftaa googo-an ee xataa macnaheeda aan la garanaynin macnaheeda xataa lama yaqaano qur-aankay ka midta marka waa xuruuf iyo kelimaad saasuu doonaya inuu ku yidhahdo ayib xuruuf iyo kelimaad buu qur-aanku ka koobanya waqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam meeshaan ku soo jirno insha wuxuu ka bilaabayaa aahaartii ku aroortay inuu qur-aanku xuruuf iyo yahay kelimaad iyo macaani dhammaanna ilahay ka wada yimid tabaaraka wa hada wabillahi tawfiiq sal allah waslama cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi wslm